رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين ولكتابkii jihaadkaani ku wa can samurata radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu ullahi rasuulkii alle wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalama ra-aytu waxaan arkay alleylata xalay rajulayn rajulayni ayaan arkay laba nin oo atayaani way ii yimaadeen fa sacidaa bii waxay isaareen oo ay ila koreen ashajarata geed fa adkhalaanii way igeliyeen daaran guri guri ayay igeliyeen hiya guriga axsan wa afdal waa ka fiicnaa oo wuu ka fadli badnaa hiya axsan wa afdalu mid wanaagsan oo fadli badan buu ahaa lam ara aanan arkin qatun weligay axsana minhaa guri ka fiican qaalaa waxay ii dhaheen amaa haadihi daar daartan ee tan ah fa daaru shuhadaa'i waa shuhadada daartooda raggii shuhadada ahaa daartoodii waaye rawaahu lbukhaariyu wahwa bacdu min xadiidi tawiil xadiidkani waa qeyb ka mida ah xadiis dheer oo fiihi gudihiisa anwaacu lcilmi cilmiga noocyadiisuu ku sugan yahay sayatii wuxuu noogu imaan doonaa fii baabi taxriimi alkadibi beentu inay xaaraam tahay baabkeeduu noogu imaan doonaa in shaa allahu tacaala haddii rabbi yiraahdo wa can anasin radia allahu canhu ana ummu rabiic ummu rabiic binta albaraa'i wahiya ayadu ummu xaarifata bin suraaqa waa ummu xaarifata ibnu suraaqa umu eh, rabiic oo ah baraa gabadhiisii baraa gabadhiisa umu rabiic ahna waa umu xaarifa ibnu suraaqa xaarif ibnu suraaqa hooyadii atat nabiy nebigay u timid sala allahu calayhi wasalam faqaalad waxay tiri yaa rasuul allah rasuulkii ilaahayo alaa tuxadiunii miyaadan iiga sheekaynaynin oodan iiga waramaynin waxay tiri alaa tuxadiunii miyaadan iiga xadiiseynaynin miyaadan iiga waramaynin can xaarifata xaarifa waa wiilkeedee wa kaana xaarifa wuxuu ahaa qutila mid la dilay yowma badrin maalintii dagaalkii beder fa in kaana haddii xaarisa filjannati janna uu ku sugan yahayna sabartu waan sabri wa in kaana haddii uu yahay hayra daalika meeshaa meel aan ahayn hadduusan jannadu ku sugnayna ijtahadtu waan dadaali calayhi korkiisa filbukaa'i oohintee faqaala wuxuu dhahay nebiga yaa ummu xaarifata xaarifa hooyadiisii innahaa jinaanu waa jannooyin innahaa ayadu jinaanu jannooyin waaye oo hal janna ma ahee waa jannooyin oo filjannati jannada dhex ahaatay wa ina ibnaki wiilkaaga asaaba wuxuu helay alfirdowsa alaclaa firdowsadii sare rawaahu lbukhaariyun baa xadiidkaa wariyey wa can jaabir bni cabdillaahi radia allahu canhuma qaala wuxuu yidhi jii-a biabi aabbahay ayaa lala yimid oo la keenay ila alnabiyi nebiga xaggiisaa loo keenay sala allahu calayhi wasalam qad nuhila bihi asagoo la bedelay waa jaabir bni cabdillaahi aabihi dagaalkii uxud dadkii lagu dilay ayuu ku jiray asagoo la googooyayo la bedelay oo ay mushrikuuntu ay bedeleen jirkiisa fa wadica waa lasoo dhigay bayna yadayhi hortiisa fa dahabtu anna waan aaday akshifu anigoo ka faydaya can wajhi wejigiisa wejigaan ka furaayay fanahaanii qawmun qoom baa iga reebay faqaala anabiyu nebiguna wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam maa zaalat almalaa'ikatu <clears throat> malaa'igtu ma aysan ka zuulin tudilluhu inay harinayso biajnixatihaa garbaheeda cadceeday saa isaga dhigaysayo baalasheeday ku dabooleysay muttafaqun calayhi wacan can sahli bni xunayfin ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama qaala wuxuu yidhi nebigu man sa'ala allah qofkii ilaahay weydiista tacaalaa amarkiisa sareeye ashahaadata shahiidnimo bisidqin si run ah ku weydiista ballaqahu allahu ilaahay wuxuu gaarsiiyaa manaasila ashuhadaa'i dadka shuhadada ah mansilkoodii martabadoodii sharaftooda wa in maata haba dhinta calaa firaashihi firaashkiisa iyo gogoshiisaba ha ku dhintee rawaahu muslim baa xadiidkaa wariyey wacan anasin radi allahu canhu qaala qaala rasuulu ullah man talaba ashahaadata qofkii shahaado dalba weydiista ilaahay saadiqan run asagoo ay ka tahay uctiyaha waa la siiyaa walow lam tusibhu xataa hadduusan asiibin xataa hadduusan gelin dagaalkii alla wuu siiyaa subxaana wa tacaala rawaahu muslim baa xadiidkaa wariyey cumar baa oran jiray baa la yidhi ilaahayu shahiidnimo madiina dhexdeeda ku weydiistay dadku aada bay ula yaabi jireen mar allaala markay dadku aada ula yaabeen ayaa markii dambe waxay dhahayeen cumarow say ku suurogelaysaa inaan baxana ma rabo shahaado inaan helana waa rabaa maalintii la dilay asagoo mixraabka ku jira salaadana dadka dujinaya ayaa la ogaaday inuu ilaahay shahaado siiyey asoo madiine ka bixin wacan abi hurayra qaala qaala rasuulu ullah maa yajidu ma helo alshahiidu qofka shahiidkaa min nasi alqatli dilka taabashadiisii xanuunkiisa ilaa kamaa yajidu inta uu ka helo oo kale maahane axadukum midkiin min nasi lqarsati qaniishada qurashada qarsada waa qurashada qaniinkeeda xanuunka uu ka dareemo wariiriga iyo qorashada way kala xanuun adag yihiin qorashadu in yar bay dhabka siisalkaas a ah, leedahay saasoo kala waayo xanuunka uu ka dareemayo rawaahu tirmidi wa qaala xadiidun xasanu saxiix wa can bni abi awfa radia allahu canhuma ana rasuul allahi fii bacdi ayaamihi maalmihiisii qayb ka mid ah allatii laqiya fiiha alcaduwa adowga uu la kulmahayay intadara wuu sugi jiray nebiga xataa maalat ishamsu ilaa qoraxdu ay iilato xilliga duhurka bartamaha markay ku taagan tahay ay ka iilato oo dhanka zawaalkay markaa u iilato uma kadib qaama waa istaagay rasuulka fi nnaasi dadkii dhexdooda faqaala wuxuu yidhi yaa ayuhannaasu dadow la tatamannaw ha jeclaysanina ha tamanimina liqaa'a alcaduwi cadowgala kulankiisa alla maxaa ku dhacay muunoo yimaado waxba ha dhihina wasalu llaha ilaahay weydiista alcaafiyata caafiyataan ilaahay weydiista fa idaa laqiitumuuhum haddiise aada la kulantaanna fasbiruu sabra waclamuu ogaada ana aljannata jannadu taxta dilaali suyuufi seefaha hoosaskeeda hoosteeda inay markaa tahay humma intaa kadib qaala wuxuu yidhi nebiga allaahuma ilaahayo munsila alkitaabi allaha kitaabka soo dejiyayo wa mujriya asaxaabi daruuraha allaha socodsiiyayow wahaazima alaxsaabi isbahaysatadii xisbiyaalkii allihii jebiyayow ihzimhum allow kuwaana naga jebi wansurnaa calayhim noogana gargaar muttafaqun calayhi wa can sahl bin sacad qaala qaala rasuulu ullah rasuulka allah wuxuu yidhi hintaani laba duco laa turadaani lama soo celiyo ow amase qallamaa waxaa yar turaddaani in la soo celiyo laba waqti ducadooda ilaahay ma soo celiyo ama way yartahay in la soo celiyo adducaau duco cinda nidaa'i aadaanka agtiisa mar allaale marka aadaanka lagu dhawaaqo salaada inta aqimka laga gaarahayo baryaha alla la baryo alla ma soo celiyo ama way yartahayba iyo wa cinda alba'si wa cinda alxarbi wa xilliga dagaalka xilliga xarbada iyo dagaalka xiina waktiga waqtigii yulximu bacduhum bacdan mar allaala markii ay hilbaynayaan oo ay ishilbaynayaan macnaha yulximka waxaa loola jeedaa waa marka dagaalka inta uu isdhex galo laysku dhago dadka qaarkood qaarka kale hilbahoodii isqabsadaan oo saasoo kale xaaladdu ay noqoto waa markay ishilbaynayaan qaarkood qaarka kale waa mar allaala markii laysku dhex shabkamo baryaha ilaahay laga baryo rawaahu abudaad bisnaadin saxiix wa can anas qaal kaana rasuulku waxaa idaa qasaa markuu duulahaya qaala wuxuu oran jiray allaahuma ilaahayo anta adigaa cadudii cadudkaygii ahaa adiga ayaa ah anta cadudii anta cadudii cadudkaygii baa tahay waa maciinkaygii wa mustacaani galabkaygii baa tahay wa nasiirii gargaarahaygiibaa tahay bika adigaan axuulu ku xeelaysanaya wa bika adigaan asuulu ku gaarayaa wa bika magacaagaan uqaatilu ku dagaalamayaa rawaahu abuu daawud wa tirmidi wa qaala xadiidun xasan cadowdii ayaa tahay cabudkayga gargaarahayga macnaha garabkaygiibaa tahay nasiirkaygii baa tahay bika axuulu bika axuulu waan guurayaa macnaha oo makaan intaan ka tagaan makaan kale u guuraya ama sha'ni intaan ka guuraan sha'ni kale u guurayaa magacaagan ku wareegayaa wa ama ku xeelaystaa wa bika asuulu magacaaga iyo adigaan ku gaaraya asuulu macnaha cadowga ayaan mataqaanaa ku sugnaanaya oo aan ku gaaraya wabika bika uqaatilu adigan sababtaadan ku dagaalama ama magacaaga wacan abi muusa ana anabiya sala allahu calayhi wasalam kaana wuxuu ahaa nebiga idaa khaafa markuu ka baqa qowman qowm qaala wuxuu oran jiray allaahuma ilaahayow innaa najcaluka waxaan ku yeelaynaa fii nuxuurihim dhuuntooda wanacuudu bika min shuruurihim sharartoodana adigaan kaa magangelayna rawaahu abuu daawuud biisnaadin saxiix wa can ibni cumar radia allahu canhuma ana rasuul allahi qaal alkhaylu farduhu macaquudun waa kuwa lagu gunuday fii nawaasiiha foodaheeda alkhayru khayr khayr baa ku gunudan khayr baa lagu gudnay ayaa lagu guntay masnaasiyadana waa shacarkii timaha wejiga ku soo raaraaca foodaa la yidhaahdaa macnaha khayr ayaa lagu gunuday ilaa ywmi اlqiyaamati muttafaqu calayhi wacan curwat albaariqiy ana اnabiya qaala alkhaylu farduhu macaquudun waa kuwo lagu gunuday lagu xiray fii nawaasiiha foodaheeda alkhayru ilaa ywmi اlqiyaama khayrku muxuu yahay alajru wاlmagnimu waa ajir iyo haniimo muttafaqu calayhi wacan abi hurayra qaala qaala rasuulku wuxuu yihi man ixtabasa qofkii sadaqaysta ama baxsada ku xira farasan faras fii sabiili illaahi ilahay jidkiisa iimaanan billaahi uu ilaahay rumaysan yahay wa tasdiiqan rumayn biwacdihi ballanqaadka alle uu rumaysan yahay fa ina shibacahu dharjintiisa coos iyo raashin uu ka dhargiy wariyahu dharagiisa uu ka dhargo waraaq iyo biyo rawthahu ee digadiisa wa bawlahu kaadidiisa fii miisaanihi miisaankiisa xasanaadkaa loo saarayaa yowma alqiyaamati maalinta qiyaamo rawaahu lbukhaariyu baa xadiidkaa wariyey wa can abi muusa qaala wuxuu yiri jaa'a rajul nin baa yimid ila annabiy nebiguu u yimid sala allahu calayhi wasalam binaaqatin hal makhtuumatin lasoo faruur xiray buu ula yimid makhtuumada geela afka inta badan faruuraha saa markaa looga soo xiraa lijaankiisa oo sida dameerka afka looma geliye lasoo faruur xiray ayuu u keenay faqaala wuxuu yidhi haadihi midani fii sabiili illaahi alla dartii baan ku baxsaday faqaala rasuulullaahi wuxuu yidhi laka biha waxaa kuugu sugan sababteeda yowma alqiyaamati maalinta qiyaamo sabca mi'ati naaqa toddoba boqol oo halaad oo kulluhaa makhtuuma dhammaantood faruuro xiran ayaa lagu siinayaa qofkii hal xasano la yimaada waatuu ilaahay tilmaamay mahalu aladiina yunfiquuna amwaalahum fii sabiili illahi kamahali xabbatin anbata sabca sanaaqil fii kulli sumbulatin mi'atu xabba waxay la mid tahay kamahali xabba hal xabad oo kale anbatad sabca sanaaqil toddoba subulood bixisay fii kulli sumbulatin mi'atu xabba halkii sabul waxaa ku taala boqol xabo waa toddoba boqol rawaahu muslim baa xadiidkaa ويقال أبو سعاد ويقال أبو أسد ويقال أبو عامر ويقال أبو عمرو ويقال أبو الأسود ويقال أبو عبس انت waalيhahdaa أbو أبو عبس cqبة بن cاamir الجuhني suuragala inuu qabay gabar سعاad la yidhaahdo wiil saciid eh, eh, asiid la yiraahdo waxaa laga yaabaa caamir inuu dhahay intaba abu sucaad iyo abu asadin iyo abu caamir iyo abu camra iyo eh, abulaswad iyo inta wakaa in la yidhaahdo laakiin magaciisa cuqbat ibnu caamir aljuhani qaala samictu rasuul allahi baan maqlay wahwa asagoo cala almimbari mimbarka dushiisa saaran yaquul dhahay waaciddu u diyaargaraysta lahum ayaga mastatactum intaad kari kartaan oo min quwatin quwo iyo xoog ah rasuulkaoo dhahaya alaa hooyay ina alquwata quwada ilaahay tilmaamayo aran arrani waa shiishmada waa qofku kabdhoodka markaa bartaa alaa ina alquwata arami alaa ina alquwata arrami isagoo dhahaya rawaahu muslim wa canhu qaala samictu rasuula allahi yaquul baan maqlay nebigoo dhahaya satuftaxu calaykum waxaad qabsan doontaan oo laydin furayaa korkiina arduuna dhulal wayakfiikum allaahu ilaahna wuu idin kaafinayaa wuu idinka kaafin ee falaa yacjiz yuusan ka biashum waxaa la tixay ama la ciyaaro ay haboontahay ama ciyaaraha bannaan qofka xaaskiisana la ciyaaro waxyaabo fara badan oo noocaas ah ayaa jiro diintu ay ogolaatay laakiin dadka muslimiinta maanta ciyaar faa'iidana aan lahayn adduunia aakhirana aan waxba usoo hooyinaynin taasay markaa ku dadaalaan taasaa markaa lagala dagaalamaya rawa muslim baa xadiidka wariyey wa canhu ana rasuul allahi qaala qaala rasuulullah man cullima qofkii la baro alramyi shiishmada humma taraknuu ka tagoo iloobaa falaysa minaa naga mid ma aha ow faqad casaa ama wuu caasiye buu dhahay nebiga rawaahu muslim qofkii la baro oo ilaahay intuu baro ganitaanka dad waxaa jira shiishka aada ugu dheer oo meel allaala meeshii ay lah ay ku tuuraan la hela gabdhoodka iyo gamuunada iyo galabtii odayaasha meelaha ay fadhiisan jireen buucbuuca hoostiisa boqol tallaabo inta wax la suro yay ku shish baran jireen marka qofkii inta sidaa barta haddana ka tagaa waa uu caasiyey ama naga mid ma ahan ayuu rasuulku markaa yiri waxaanoo imaan doonta nimco uu ku kufriyey inay markaa tahay wa canhu qaala samictu rasuula allahi yaquul in allaha ilaah yudkhilu wuxuu ku geliyaa bisahmi lwaaxidi halkii gamuun halaathata nafarin saddex qofood aljannata jannada jannada saddex qofood baa ku gasha saanicahu kii sameeyey yaxtasibu ku ajir xisaabsanaa fii sancatihi samayntiisa alkhayra iyo wara'nii bihi midka tuuray iyo wa mumilahu ka u dhiidhiiba warmuu tuurta oo shiishka barta warkabuu kora oof gaadiidka iyo fardafuulka barta wa an tarmuu inaad tuurataanood ganitaanka barataan ayaa axabbu ilaya xaggayga looga jecel yahay min an tarkabuu intaad fuulidda barataan waman taraka qofkii shiishmaha barta bacdamaa waman taraka qofkii ka taga alramyi shiishka bacdamaa cullimahu markii la baray kadib ragbatan canhu nacib uu nacahayo darteed uga tagaa fa innahaa nicmatun waa nimco oo tarakaha uu ka tegay ow qaala ama waa shakiya kafaraha uu ku kufriyey waa nimco ilaahay siiyeyoo uu markaa ku kufriyey rawaahu abu daawuud wacan salaamata bni laqwac qaala mara anabiy nebigu wuxuu soo maray calaa nafarin koox oo yantadiluuna shish baranaya koox kabdhoodka iyo gamuunka intay wax ku tuurtuuraan ku tartamaya ayuu rasuulku soo maray fa qaala wuxuu ku irmuu ganta oo shiishka barta bini ismaaciil reer bini ismaaciile fa ina abaakum aabihiin kaana raamiyan shiishlowbuu ahaaye raami buu ahaa mid ganitaanka barto ku dheereeye barta buu yiri rawahu buaariy wacan camr camar bni cabasata qaala samictu rasuul allahi yaquul man rama bisahmin qofkii gamuun ku tuura fii sabiili illah ilaahay jidkiisa fahuwa lahu waxaa u sugnaaday uu leeyahay cidlu muxararatin cidlu muxarar waxaa loola jeedaa mithlu ajri ictaaqi raqaba fii sabiili illah qoor ilaahay jidkiisa lagu xoreeyey wax lamida ajarkeeda rawahu abu daawuud watirmidi wa qaala xasan xasanu saxiix wa can abi yaxya wa khuraym bin fatikin qaala wuxuu yidhi qaala rasuulku wuxuu dhahay man anfaqa qofkii nafaqeeya nafaqatan nafaqo oo wax ku baxsada fii sabiili illaahi ilahay jidkiisa kutiba lahu waxaa loo qoraa waxaa loo qoraa sabcu mi'ati dicfin toddoba boqol oo laalaad waatan hadda soo tilmaamay aayaddu cabirtay rawaahu tirmidi wa qaala xadiidun xasan wa can abi saciid qaala qaala rasuulku wuxuu yidhi maa min cabdin addoon ma jiro yasuumu ku sooma yowman maalin fii illaahi ilaahay jidkiisa ilaa hadduu jiro addoon maalin ku sooma dhabba alle baacad allaahu ilaa wuxuu uga fogeeyaa bidalika alyowmi maalintaa sababteeda wajah wejigiisa cani naari naarta xaggeeda sabciina khariifan toddobaatan sano asaga iyo naarta meel ay toddobaatan sano loo socdaa loo kala jirsiiyaa wejigiisa iyo naarta muttafaqun calayhi wacan abi umaamata can ilnabiyi qaala man saama yowman qofkii maalin ku sooma fii sabiili illaahi ilaahay jidkiisa jacala allaahu ilaahay waa yeelaa baynahu asagii wa bayna annaar naarta beenkeeda khandaqan buu u sameeyaa dhufays kamaa bayna asamaa'i waalardi sida dhulka iyo cirka isku jiraan oo kale aad baa loo kala fogeeyaa rawaahu tirmidi wa qaala xasanu saxiixi wa abi hurayra qaala qaala rasuulu ullah man maata qofkii dhinto walam yaqzu oo aan duulin walam yuxaddid aan ugu sheekaynin nafsahu nafsadiisa biqaswin duulaan maata wuu dhintay kaa calaa shucbatin qayb oo min annifaaqi munaafiqnimada ka mid ah bar ama shucbi iyo qeyb nifaaqa ayuu ku dhintay rawaahu muslim wa can jaabir qaala kunnaa maca annabiy nebiga micigiisaanu ahayn fii ghasaatin duulaan faqaala rasuulku wuxuu yidhi ina bilmadiinati magaalada madiina la rijaalan rag ayaa ku soo haray maa sirtum maadan socon idinkuna masiiran socosho walaa qatactum mana goynin waadiyan tuk ilaa kaanuu waxay ahaayeen aywa madiine jooga macaku micigiina macnaha ajarkiina oo kalea loo qorahayay sababtu maxay tahay xabasahum ulmaradu jiraa xabistay wa fii riwaaya xabasahum ulcudur cudur baa xabisay wa fii riwaaya ilaa sharakuukum waxay idinla wadaagayeen oo ay qayb idinkala lahaayeen fi ljri ajirka rawaahu lbukhaariyu min riwaayati anas wa rawaahu muslim min riwaayati jaabir wallafdi lafdiga lahu muslim baa iskale wa can abi muusa annaha caraabiyan nin herbaadiye ah ayaa ata nabiy nebiga u yimid faqaala wuxuu yidhi yaa rasuul allah rasuulkii allow alrajulu ninbaa yuqaatilu wuxuu u dagaalamayaa lilmaqnami hamiima hel wax un xoola hel buu u dagaalami waarajul ninma yuqaatil wuxuu u dagaalamayaa liyudkara si loo sheeg sheego in la xuso taariikh dahaba lagu qoro taaliya wax dhig loo sameeyo wa rajul ninna yuqaatilu wuu dagaalamaayo liyuraa si loo arka makaanahu makaankiisa inuu dadka isku muujiyo wa fii riwaaya yuqaatilu wuu dagaalamayaa kunna shajaacatan geesinimo wa yuqaatilu xamiya ku aadanaana u dagaalama yaa reer hebel ehey unbuu sugayaa kunna saasuu u dagaalamaa wa fii riwaaya wa yuqaatilu qadaban midna xanaq buu u dagaalamaa fa faman fii sabiili illaah kee jidka ilaahay ah intaas yaa jidka alla u dagaalamay faqaala rasuulku wuxuu yihi man qaatala qofkii dirira litakuuna inay ahaato kelimatullaahi ilaahay kelimadiisa hiya alculyaa ayba tii sarraysaa fahuwa fii sabiili illah dan kale aan lahayn inay kelimada ilaahay kor noqoto muttafaqun calayhi wa can cabdullaahi bni camr bni caas radia allaahu canhuma qaala wuxuu yidhi qaala rasuulku wuxuu dhahay maa min ghaasiyatin ghaasiyad ma jirto duusha aw sariyatin ama koox taqsuu duulaysa oo fa taqnamu oo soo khaniimaysataa wa taslamu soona badbaada kooxbaa duushay waa khaazi waa jameeco ciidan ama unqa cutub ah ama se sariya waa koox ilaala ah kadibna intay khaniimo soo heshay soo badbaaday ilaa hadday jiraan kaanu waxay ahaanayaan qad tacajaluu kuwa loo soo dedejiyey ama dadejistay thuluthay ujuurihim ajirkooda saddex marka loo dhigo laba ka mid ah wamaa min ma jirto wamaa min ghaasiyatin ghaasiye ma jirto macnaha waa taa'ifo duushay aw sariyatin ama koox tukfiqu macnaha tukfiqu aan soo haniimaysanin oo wa tusaabu la asiibo jab iyo dilkana uu ku soo bato ilaa hadday jiraanna tamma ujuuruhu ajiriyaalkoodii baa dhammaystirmay wax ay soo degdegsiiyo dalbadeen ma jiro ama ajirkoodii qayb ka midoo loo soo dedejiyey ma ahan rawaahu muslim wacan abi umaama ana rajul qaala yaa rasuula allah i'dinnii waxaad ii fasaxdaa aniga fi siyaaxa inaan siyaaxo aado siyaaxadu waa dalxiis inaan bal soo dalxiisaan rabaa ee fasax isii faqaala alnabiyu nebigu wuxuu yidhi ina siyaaxata ummatii ummaddeeda dalxiiskeeda aljihaadu fii sabiili illahi casa wajal waa jidka ilaahay casa qaalib ahaa oo wajalla weynaaye oo lagu jihaado kaasaa siyaaxa ummadeyda u ah rawaahu abu daawuud biisnaadin jayid wa can cabdullahi bni camr bni caas radia allahu canhuma can ilnabiyi qaal qaflatun ka aswatin qafladu soo noqoshadu waa duulaan oo kale marka lasii socdo ee duulaanka loo sii socdo ajirkiisa oo qofka loo qoro yaa qafladii soo noqoshaduna loo qoraa qaflatu soo noqoshadu ka ghaswatin waa sidii duulaan rawaahu abu daawud biisnaadin jayid alkaflatu alrujuuc waa soo noqoshada waalmuraadu alrujuuc min alghaswi gaswada oo laga soo laabto bacda faraaqihi markii la faaruqa kadib wa macnaha waxaa laga wadaa annahu yufaabu waa la abaalmariyaa qofka fii rujuucihi soo noqoshadiisa bacda faraaqihi markuu soo faaruquu kasoo soo farxasho min alqaswi duulaanka kadib wa can saabi bni yaziid qaala lama qadima annabiy nebigu markuu kasoo galay min qaswati tabuuka duulaankii tabuuka talaqaahu annaasu dadkii baa la kulmaayey fa talaqaytuhu waan la kulmay maca sibyaan ciyaal anigoo la jira wasaab ibni yaziid ciyaalka saxaabada ayuu ka mid yahay calaa haniyat alwadaaci haniyatalwadaac baan kaga hortegi jirnay rawaahu abuu daawuud biisnaadin saxiix labada canug oo yaryar ah oo u hormaraa yuudaabada midna hore iyo gadaal ka soo saari jiray rasuulka aada bay u dhalaali jireen caruurta sibyaanka ee saxaabada ah imaashaha nabiga sal alla caleyh wasalam rawaahu abu daawuud biisnaadin saxiix bi hada allafd wa rawaahu lbukhaari qaala dahabnaa waan baxnay natalaqa annagoo la kulmayna rasuul allah rasuulka ilaahay maca sibyaan baan la tagnay ilaa haniyati alwadaac wa can abi umaama can ilnabiyi qaal man lam yaqsu qofkii aan duulin ow <coughs> amse yujahis aan qalqaalinin ghaasiyan ku duulaya aw yakhluf ama aan u gadaal marin ghaasiyan ku duulay fii ahlihi ehelkiisa bikhayrin khayr asaabahu allaahu ilaah wuxuu ku asiibaa biqaaricatin musiibo qabla yowmi alqiyaamati maalinta qiyaama intaan la gaarin qabla ywmi alqiyaama rawaahu abu daawuud biisnaadin saxiixin wa can anas ana anabiya qaal jaahiduu la dagaalama almushrikiina mushrikiinta biamwaalikum maalilkiina wa anfusikum nafafyaalkiina wa iyo carabyaalkiina intaba rawaahu abu daawuud biisnaadin saxiix wacan abi camr wayuqaalu abu xakiim annucmaan ibni muqarin radia allahu canhu qaala shahidtu rasuul allahi rasuulkii ilaahay ayaan goobjoog la ahaa oo aan la xaadiray idaa lam yuqaatil hadduusan dagaalamin min awali nahaari maalinta awalkeeda akhara alqitaala dagaalka dib buu dhigi jiray xataa tazuula shamsu ilaa cadceeddu ay zuusho macnaha dhinaca maqri ee dhicitaankay aado waa duhurkii watahaba ay kacda alriyaaxu dabaylaha oo yandila nasran gargaarkan uu soo dego xilliga duhurka dabayl baa timaadoo nasriyo guul wada rawaahu abu daawud watirmidi waqaala xadiidun xasan saxiix wacan abi hurayra qaala qaala rasuulu llah laa tamanaw liqaa'a alcadow cadowga la kulankiisa ha tamaniniina wasalu llaha alcaafiya ilaahay caafiyitaan weydiista faidaa laqiitumuuhum hadaad la kulantaana fasbiruu sabra muttafaqun calayhi wa canhu can jaabir wa canhu iyo wa can jaabir wa canhu wa abi hurayra iyo jaabir radia allahu canhumaa ana anabiya sala allahu calayhi wasalam qaala wuxuu dhaha rasuulku alxarbu dagaalku khadcatun waa xeenad waa tab wa khiyaano muttafaqun calayhi waxaan kitaabka awalkiisa kusoo marnay qofkii xasuusta duulankii tabuuka markuu rasuulku aadahay nebigu ma aadi jirin meel uu ku duulahayo ilaa wuxuu wareysan jiray meelaan meesha ahayn jidkan hadduu ku socdo jidka kala weerdiin jiray waa xarbu khadax baabu bayaani caddayn la caddeeyo baabkeedii waayo jamaaca koox oo mina shuhadaa'i shuhadada ka mid ah fii hawaabi alaaakhira thawaabta aakhire ayay mataqaanaa isugu yihiin shuhado ayay ku yihiin laakiin wayuqsaluuna waa la dhaqayaa wayusallaa calayhim waana lagu tukanayaa kuwan bikhilaafi qatiili iyadoo la khilaafahayo ama si ka duwan ka lagu dilay fii xarbi lkufaari gaalada dagaalkooda kaa lama dhaqo janaasana laguma tukado laakiin kuwan waana shuhado haddana waa la dhaqayaa waana lagu tukanayaa wacan abi hurayra qaala qaala rasuulku wuxuu yidhi ashuhadaau khamsa shuhadadu waa shan almacuunu macuunka macuunka waa e, e, kan la daacuuneeyey waayo daacuunku wuu ku dhacay walmabatuun mabtuunkii daacuunku e, waxay ku kala duwan yihiin mabatuunka waa cudur caloosha ku dhaca ayaa la yidhaahdaa waana loo dhintaa waa nabar caloosha kasoo baxa oo ku dhaca daacuunkan oo minka daacuun caloolaha ahoo qofka shubanka ula dhinto waalghariiqu hariiq waa qofka maashooday oo oo badda iyo meelaha ku dhintay kaasna waa shahiid buu yihi rasuulka sal alla alay wasalam <clears throat> rasuulka sal alla alay wasalam wuxu uhi maa tacuduuna shuhada fiikum dhexdiina maxaad ku tirisaan shuhado kuweebaad wacan abi hurayra radia allahu canhu qaala qaala rasuulku wuxuu yihi ashuhadaau khams shuhadadu waa shan almatcuun kan la daacuumeeyey oo midka daacuunka ku dhinta waalmadatuun cudur calooleedka waxyar bay ku kala duwan yihiino cudur calooshana waa boog ama nabar caloosha kasoo soo baxa daacuunkuna daacuunkuna waa isagana midka shubanka ah waalghariiq midka maashooda biya qaaduu ku dhintay asagana waa shahiid wa saaxibu lhadmi qofka dumitaanka u saaxiibka ah waxbaa kusoo dumay sibuu ku dhintay wshahiidu fii sabiili illah iyo shahiidka ilaahay jidkiisa ku shahiida wa canhu qaala qaala rasuulu llahi maa tacuduuna shuhadaa fiikum maxaad ku tirisaan shuhadada dhexdiina waa imise qofood qaalu waxay dhaheen yaa rasuul allah man qutila fii sabiili illah qofka ilaahay jidkiisa lagu dilo fahuwa shahiid kaasaa shahiid ah qaala rasuulku wuxuu dhahay ina shuhadaa'a ummatii idan la qaliil ummadeyda shuhadadoodu way yaraanayaan marka hadday saa tahay qaaluu waxay dhaheen faman yaa rasuula allah waa yahay rasuulka ilaahu yaa kaloo ah qaala wuxuu dhaha man qutila fii sabiili illah qofka ilaah jidkiisa lagu dilaa fahuwa shahiid waman maata qofkii ku dhinta fii sabiililah oo alla dilo kusaga dhintaa fahuwa shahiid asaguna waa shahiid waman maata qofkii ku dhinta fi taacuun fahuwa shahiid waman maata qofkii ku dhinta fi lbadni cudur calooleedkana fahuwa shahiid waalghariiq ariiqa maashoodaha ka biyaha qaadayna shahiid waay rawahu muslim wacan cabdullahi bni camr ibni caas radia allahu canhuma qaala qaala rasuulku wuxuu dhahay man qutila qofkii la dilo duuna maalihi maalkiisa sukadiisa asoo maalkiisa difaacaya qofkii la dilo fahuwa shahiid asaguna waa shahiid muttafaqun calayh asagana shahiid ayuu markaa noqonayaa wa can abilaawari saciid ibnu zayd bin camr bin nufayl wa axad alcasharati almashhuudi lahum wuxuu ka yahay saciid ibnu zayd tobankii mid ka mid ah ee loogu maraqaati kacay lahum ayaga biljannati jannada qaala wuxuu dhaha samictu rasuul allah rasuulkii allaan maqlay yaquul asagoo odhanaya man qutila qofkii la dilo duuna maalihi maalkiisa asagoo difaacanaya fahuwa shahiid waman qutila qofkii la dilo duuna damihi dhiiggiisa sukadiisa fahuwa shahiid waman qutila duuna diinihi fahuwa shahiid diintiisa sukadeeda qofkii lagu dilaana waa shahiid waman qutila duuna ahlihi ehelkiisa la soo weerar markaasuu difaacanayay tii baa lagu dilay fahuwa shahiid asagana rawaahu abudaawud watirmidi waqaala xadiidun xasan saxiix wa can abi hurayra qaala wuxuu yidhi jaaa rajul nin yimid ilaa rasuulillaahi buu u yimid sal alla calayh wasalam faqaala wuxuu uhi yaa rasuul allah ara'ayta waxaad iga warantaa in jaa'a hadduu yimaada rajulu nin yuriidu doonahaya akhda maalii maalkayga inuu qaato wabract inuu idhacuu doonaya oo maalkayga uu qaatay iiga war maxaan sameeyaa qaala rasuulku odhaa falaa tutichu maalak ha kaga adeecin falaa tucdihi dheh maalaka hasiin siin maalkaaga ha u ogolaanin qaala wuxuu dhaha ra'ayta ka hor in qaatalni hadduu ila dagaalamo haddaan u diido cooleyeyga hadduu ila dagaalamo qaala qaatilu iska celi la dagaalamaadna adna qaala ra'aytii qatalanii kawar hadduu i dilo qaala fa anta shahiid aduu shahiid baa tahay qaala ra'ayta in qataltuhu haddaan dilana qaala fahuwa fi nnaar ilaa isagaa soo weerar qaaday asagaa kugu soo xadgudbay oo xoolahaagii hantidaadii rabay inuu u dhaco rawaahu muslim ba xadiidkaa wariyey baabu fadli alcidqi baanu geli doonaa addoommada in la xoreeyo fadliga iyo wanaaga markaa ku jira balse meesha aynoo joogto bilaahi towfiiq wallahu subxaana wa